alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay eh, qadiyadii ku saabsanayd xukunka qofka khilaafaya xukunkii ilaahay kuna xukumaya wixii ilaahay soo dejiyey u xukumay wax khilaafsan oo ka duwan waxaynu ku dhex jirnay alxaalatu thaalitha laba xaaladood baynu hore u qaadanay whada اlxukm bgayri ma anzla اllah calى jihati الtashriici wالtaqniin inuu wax ku xukumo wixii ilaahay soo dejiyey uu sharciyeeyey waxaan ahayn iyadoo taa ay ula socoto in xukunkiisa uu ka dhigay qaab qawaaniin iyo xeerara u hi haddii waxaa la sameeyo waxaasaynu qofka ku ciqaabeynaa hadduu waxaa ka tago waxaasaynu ku ciqaabeynaa iyo wixii la halmaala suuradan qaanuun dejinta ama xeer samayntu haddii ay wadato ama ay ka soo fusho ay ka dhalato ictiqaad qalbi ah oo kufri ah inay kufriyo gaalnimo tahay wax khilaafi kama taagna sida inuu la socdo xalaashi xalaashanaya xukunka ilaahay kaaan ahayna xaaraanta ama inuu xukunkii ilaahay dafirayo juxuud uu samaynayo ama uu tabdiil samaynayo xeerkaa isagu uu dejiyey uu ka dhigayo xukunkii ilaahay inuu yihi ama inuu xukunkii ilaahayba ka fadilayo ama uu la simayo kala mid dhigayo iyo wixii suwarkaa lamida inay gaalniman yihiin in la isku waafaqsan yihi laakiin waxaa laga hadlayaa inuu xukumkii ilaahay kii khilaafsanaa ee marka horeba uu ku xukumayey qaab xeerara uu ka dhigaa miyay wax ka bedeleysaa masalada xukumkeedii mise waxba kama bedeleyso sida صaxiixi waxa weeye ana hadihi الsura la تkruج can asl الxukm bغayri ma anzl الlah alxukm bغayri ma anzl الlah waxaa asal u ahaa inuu yahay dembi weyn kabiira min alkabaa'ir kufri asqara inuu yahay gaalnimo diinta lagaga baxana inuu noqdo idaa kaana naatijan can ictiqaadin qalbiyin kufriyin hadduu ka dhasho caqiide qalbi oo gaalnimo ah tusaalayaasheeda qaar ka midana aynu sheegnay masaladana asalkaas ayuunbay ku wareereysa ku ku arooreysa oo in qaanuun la sameeyo xeer la sameeyo iyadan xeer la samayn in xukumkii ilaahay mid aan ahayn wax lagu xukumaa waa isku mid laa farqa bayna almasalatayn inaanu farqi u dhaxayn waxaa muujinaya qodobo qodobka koowaad waa ilaaqu salaf wa tacmiimuma atafsiila fi suwar اlxukm gayri ma anzla lah salafku waxa ay ilaaqeen oo caam ay ka dhigeen tafsiilka gelaya alxukm gayri ma anzla اllah iyagoon kala qaadqaadin mar xaalad qaanuun iyo xeer xeerdejini ay la socoto iyo markaanay la socon ayaa waxay yidhahdeen xukum gayri manzil la waa kufri asqara bay yidhaahdeen in la dhahdo waa kufri akbarana waa qowl khawaarij bay yidhahdeen kufri akbarana wuxuu noqdaa markuu camal dhaafo oo ictiqaad qalbiya oo kufri oo gaalnimo ahi uu la socdo taa uu kasoo fulo ibnu cabaas kasoo bilow ilaa culimada casriga ee ahlu sunnaha tafsiilka noocaasay ku sameyen alxukm gayri maa anzala lah haddii suuradda markaa xeer samaynta ama qaanuun dejintu iyadoo caqiide qalbi aanay la socon sideeda gaalnimo ay u tahay sideeda ayay iyadan u sheegi lahayn suuradaasoo kamay aamuseen mana bannaana laa yajuusu taawiilu aqwaalihim biduuni daliilin waadix iyadoon daliil cad lahayn hadalkooda in la awila ma banaano oo tusaale ahaan la yidhaahdo markay tafsiilka geliyeen alxukm gayri ma anzala lah waxay ujeedaan alqadiya almucayana bay ujeedaane qaanuun caam iyo xeer marka la sameeye uma jeedaan inaad ujeedadeedu soo ku fasirtaa daliil bay kaaga baahantay waxaa la mida ah in la idhaahdo marka uu leeyay ibnu cabaas iyo man jaa bacdahu min ataabiciin min culamaai الsuna waa kufru duuna kufr ama laysa bاlkfr اladي tadhabuuna ilayhi isagoo khawaarijtii markaa la hadlaya xukaamtii waktigaasuu ka hadlaya xukaamta casrigan joogto ka hadli maayo xukaam casri hore iyo xukaam casri dambe ka hadli maayo masale xukumkeed buu ka hadlaya ibnu cabaas xaakim kastaana waktikuu doonayaa jooge wuxuu sameeya unbuu ku xukun qaadanaya qofka markaa suuradan ka saara asalkii ahlu sunna alxukm bigayri ma anzala inuu yahay kufri asgara waxaa looga baahan yahay inuu daliil keeno waxaana la odhan karaa qad khaalafa aslahu fi hada albaab asalkii ahlu sunnaha baabkan marka la joogo uu khilaafo ila an yaأtiya binasin aw ijmaac inuu nas ama ijmac keeno mooyaane wa ana lahu dalik nas iyo ijmaacana ma heli karo sheekh بن baz wuxu uhi raximah الlahu taعalى kama fi fataawihi juska lixaad safxada boqol iyo saddexiy sagaashan mubayin ana hadihi sura dakhila fi asli ahli الsuna isagoo caddaynaya suurada qaanuunka iyo xeer samayntu asalka ahlu sunuhu fi baab اxukm bغayri ma anzl ku lahaa inaanay ka baxsanayn ay ku jirto oo cadam takfir oo ah cadam الtakfiri bاxukm bغayri ma anzl الlah ila ida kana naatija can اctiqaadi kufriyi waxaanu sheekh ibnu baas qowlkaa muqaabilkiisa ka dhigay qowl اkhawaarij wuxu uhi ama aladii yaraa xaakimka arka miya ana alwaajiba taxkiimu sharci xaakimka caqiideysan waajibku inuu yahay in sharciga ilah wax lagu xukumo waanahu laa yajuusu taxkiimu اlqawaaniin qawaaniin shareecada khilaafsan wax lagu xukumaa aanay banaanayn walaa gayriha walaa taxkiimu gayriha ma yukhalifu sharc allah caqiidadiisu waa sidaas xukunka ilaahay inuu waajib yahay wax khilaafsanna inuu xaaraanyo inuu banaanayn buu aaminsany xaakimka walakinahu qad yaxkum bigayri ma anzla allah lihawan fii nafsi xukumkii ilaahay buu khilaafayaa hawada naftiisa isagoo waafaqay ama lihawan fii nafsihi wax naftiisa ku jira awgi oo did almaxkuumi caleyh kanuu ku xukumayo uu qalbiga ugu hayo aw lirishwati aw liumuuri siyaasiya si inuu kursigiisa u baqanayo dowlado ka xog waaweyn oo kale u ka baqanayo ama shacabkiisaba isl kugu kici doona aw ma ashbaha dalika min alasbaab wahuwa yaclam anahu aalim wamukhti wamukhaalif lisharc wuxuu ogyahay inuu yahay qof dulmi sameeyey oo gafay oo sharcigii khilaafay fahada yakunu naaqis aliimaan buuri kaasi waa miduu iimaankiisu naaqis yahay waqad intafaa fii xaqihi kamaalu liimaan alwaajib asalkii iimaankuna ma suulin marka isaga laga hadlayo ee kamaalkii iimaanka waajibkaa ah ayuunbaa suulay asalkii u haysta wbidalika yakunu kaafira kufra asqara waaalima ulma asqara wafaasiqa fisqan asqara kama asaxa macna dalika cala ibni cabaas sooma arkeysa isagoo masaladii qawaaniinta ka hadlaya ayaa tafsiilka ku jira ibnu baas wuxuu u nisbeeyey ibnu cabaas waxaanay taasi natiijo u tahay inuu arko suuradani inaanay waxba kaga duwanayn asalka alxukm bgayri ma anzla lah kama saxa macna dalika cala ibni cabaas wamujaahidin وجماعة من السلف رحمهم الله وهو qول أهل السنة والجماعة khilاaفa للkhawاriج والمعتزلة buri qadiyadii تqniinku ka hadlaya soo ma arkeysa haddana wuxuu tilmaamay qowlka o ahlu السuنة u nisbeeyey khilaafkiisu inuu yahay qowl الkhawاriج والمعتزلة وman slka sabiilh iyo cidda wadadooda marta arinka labaad wuxuu yahay ana alasla ana man habata islaamu biyaqin laa yazuulu canhu bishakin walaa biamrin muxtamil qofka islaamnimadu si lahuba ay usugnaato islaamnimada lagagama suulin karo shaki iyo ixtimaalaad waxaa islaamnimadii laga saari karaa gaalnimo lagu xukumi karaa marka yaqiin la helo yaqiintii hore muslimka uu ku ahaa lagu buriyo wa hadi masala waa alxaakim biqawaaniin xaakimka qawaaniinta ku xukumaya ee aan ictiqaad kufriga aanu u raacin laysa fi hadihi اmasأla yaqiinu yuzaalu bihi iimaan اlxaakim yaqiin lama hayo yaqiinta maxaa lagu heli karaa nas cad oo le markuu taqniin iyo xeer samaysto walow caqiide kufri yaanay raacine sideeda arrintaasi gaalnimo u tahay marka la helo nas sidaa tilmaamaya nas sidaa tilmaamayana lama hayo wakadalika ijmaacna lama hayo kul ma fi amri waa ixtimaalaat in la yidhaahdo qanuunkan muxuu ugu xukumaya sharciguu uga tegey taasi waxay tusinaysaa inuu xalaashanayo inuu sharcigii ku bedeshay inuu sharciga ilaahay ka fadilayo ixtimaalaadka noocaas wax jiri karana noqon kara waxaan jirinna oo xaakimku uu ka maran yahayna noqon kara marka asalkii islaamnimadiisu baaqi ku ahaanaya ilaa la helaya nas islaamnimada xaakimka lagaga saaro ama qofka kale dee amiir baan ahayn ama ijmaac in la helayo walaysa fi hadi اmasأla nasu walaa ijmac ibn cabdilbar wuxuu yihi tamhiid mujaladka toddobiyo tobnaad saxda koob iyo labaat falqur'an wالsunaةu yanhayaani can tafsiq اlmuslimi wa takfiirihi bibayaan laa ishkaala fiih qur-aanka iyo sunuhuba waxay aada u diidayaan qof muslima in la gaalaysiiyo diintii inuu ka baxay lagu xukumo ama inuu faasiqya in lagu xukumo si cadba oo ishkaal aan lahayn baana arrintaa u sheegeen min jihati nahari صaxiix xagga caqliga marka laga eegana aladi laa madfaca lahu ana man ana kula man habata lahu caqd اlislaami fii waqti biijmaaci min almuslimiin qofka guntinta islaamku ay u sugnaato fii waqti min alawqaat oo islaamnimo lagu ogaa oo muslimiintu ay ku ijmaaceen uma adnaba danba deetana sameeye dembi aw taawala taawiila oo fakhtalafuu ay isku khilaafeen bacdu marka hore islaamnimadiisa isku waafaqsanaayeen dembi daraaddii bay isku khilaafeen fakhtalafuu bacdu fi khuruuji min alislaam dembigaa islaamnimaduu kaga baxay iyo kagamu bixin bay isku haystaan marka horena islaamnimadiisa way isku waafaqsanaayeen lam yakun likhtilaafihim bacda ijmaacihim macna yuujibu xujata markay isku waafaqeen islaamnimadeeda dabadeed khilaafka isku khilaafeen inuu islaamnimadii ka baxay wax macno oo xujo iyo daliil keenaya kuma jiro macna yuujib xujata walaa yukhraju min alislaam اlmutafaqi calayhi ila biitifaaqi aakhara mar haddii islaamnimadiisa laysku waafaqsanaa iswaafaqaasaa lagu dheganaanaya waman habata islaamu biyaqin laa yazuul canhu bishak iskhilaafka laysku khilaafay islaamnimada laysku waafaqsanaa ama ka baxayna xujo maaha iskhilaafka lama deliishan karo hebel iyo hebel iyo hebel baa yidhi arrintani waa gaalnimo sa awgeed inuu gaal yahay baan ku xukumaya ma noqonaysa bu arrintu lagamana saarayo walaa yukhraju min alislaam mutafaq caleyh islaamnimada laysku waafaqsanaa lagama saarayo ila biitifaaqin aakhara ilaa in laysku waafaqo inuu gaaloobo islaamnimadii ka baxay mooyaane aw sunati haabitatin laa mucaarida laha ama in la helo suno sugan wax ka hor imanayan aanu jiro mana dee sariixo waadixa waa suri nabigu aleyh isalaatu wasalaam markuu khuruujka ka hadlayay xataa tarow kufra bawaaxan cindakum fiihi min allahi burhaan qadiyada ku saabsan markaa gaalaysiinta la gaalaysiinaya xaakimka qawaaniinta wax ku xukumaya ama xeerarka ee la leeyahay isagu xukun gooniya buu leeyaho ictiqaad looma shardiyo qadiyadaasi maxay ku dhisan tahay ma ijmac ma ijmac kuma dhisan oo culimadii qawaaniinta soo gaadhay qaar badan baynu ka soo naqili doonaa bal waaba siday u badan yihin kibaar اculamaa inay suwar اlxukmi gayri ma anzla laga kalown ay la mid tahay haddii ictiqaad kufriga raacana ay gaalnimo tahay haddii kale aana gaalnimo ahayn markaa ijmac horta ma jiro nasna ma jiro si cad masaladaa u sheegay waadixo bayina waxay ku dhisan tahay calى اxtimaal an yakuna alxaamilu calayha اlاstixlaal ixtimaalaad bay ku dhisantahy oo kuwa wax ku gaalaysiinaya waxay leeyihiin in uu shareecadii ka tegay oo xeer iyo qawaaniin uu samaystay waxay daliil u tahay inuu xalaashanayo saasay ixtimaasha aw itafdiil ama waxay daliil u tahay inuu shareecadii ka fadilayo qaanuunka oo qofku dee shayga uu fadilaya ayuu ayuu qaata ama u horeysiiya shay kalena uu ka tagaa saasay le lakin sax maha taas qofka nikaaxa ka tegay ee zine u tegay ma waxaan odhanaynaa yufadil zina cala nikaax ma odhan karna saas waxyaabaha markaa in waxaan masaladan marka la joogo waxaa xukaamta lagu gaalaysiinayaa inuu yahay ixtimaalaadka noocaasa ee nas iyo ijmaac midnaba aanu ahayn waxyaaba muujinaya waxaa kamid a ah culimada waxa weeyaan yidhi alxukmu bilqawaaniin waa kufriyo gaalnimo ee weliba iyagule waxay tusinaysaa in kufrigii ictiqaadigaha ah uu jiro sida istixlaalkii oo kale ama tafdiilkii wixii lamid aha waxaad arkaysaa meelaha qaarkood iyagoo taradud muujinaya meelaha qaarkoodna caddaynaya masalada danni iyo male inay ku dhisayaan waxaa ka mid aynu ah tusaale kasoo qaadan doonaa sheekh ibn cuthaymiin llahu tacaala waxaynu sheegnay in badanoo kutubtiisa ka mida ah inay ku qoran tahay alxukm bilqawaaniin inay tahay kufri laakiin muxuu ku salaynayaa baynu nidhi inay daliil u tahay wujuud lictiqaad alkufri inuu xalaashanaya ama shareecada ka fadilaya waxyaaba inay daliil u tahay ee iyada lafteeda sideeda gaalnimo waa ma laha wamaca dalika wuxuu yihi shekh ibn cuthaymiin tacliiqa uu ku leeyay calى fitnaة takfir sheikh اlalbani sabxada shan iyo soddon wafii dani dafirseeriga wafii dani malahayga anahu laa yumkin liaxad an yuطabiqa qanuuna mukhaalifa lisharc yaxkum fi cibaad الlah ila huwa yastaxilu malahayga wuxuu yihi suurtagal maaha qofku in uu dabaqo uu dhaqan geliyo qaanuun shareecada khilaafsan oo addoomo ilahi ku xukumayo isagoo xalaashanaya mooyaane wayactaqidu oo aaminsan anahu khayru القانون alqanuuni sharci inuu qaanuunkii iyo sharcigii ilaahay ka khayr badanya isagoo aaminsan mooyaane fahuwa kaafirun bu hi walaa u fiirso labadii masaleynu sheegnay meesha bay ku jiraan awala atakfiir bilxukmi bilqawaaniin sheekhu muxuu ku binaynaya mujarad alcamal اعtiqاad ila huwa yastaxil وayactaqid anahu khayr min الqanun الsharci marka calaamad iyo qariinu uga dhigaya inuu istixlaalki jiro ama tafdiilkiinu inuu jiro taa muxuu ku khilaafsanya baynu nihi kuwa leh alxukm biاlqawaaniin sidiisuu kufri u yahay ma laha waa daliil calى wujuud اkufr اqalbi sidiisuu kufri u yahay bay leyihin iyagu arrinka labaadna sheekhu arrintii dani buu ka dhigay in wadcu اqanuun ama alxukm bihi uu tusinayo istixlaal ama tafdiil maluu ka dhigay soo ma qofna dee diinta lagagama saari karo male waxaan u malaynayaa inuu qaanuunkaa xalaashanayo si awgeed waa gaal ma odhan karti male qof diinta kagama saari karti ama waxaan u malaynaya inuu shareecada ka fadilayo ixtimaal diinta kagama saari karti hada huwa ظaahiru bu saasaa muuqata inuu xalaashanayo inuu sharciga ilahay ka fadilayo wailaa fama ladii xamalahu calaa dalik haddana su-aal buu sheekh suudine wuxuu leeyahy haddaanu xalaashanayn amaanu shareecada ka fadilayn maxaa ku kalifaya inuu sharcigii ilaahay ku xukumi waayo qaanuun ku xukumo su-aal ma su qad yakunu ladii xamalahu calaa dalika khawfa min unaasin aakhariina aqwa minhu ixtimaal kale inuu jiri karuu sheegaya oan meesha ixtimaal quri aanu oolin o inu xalaashanayo sharciga uu ka fadilayo wuxuu noqon karaa buui waxaa ku kalifaya inuu qaanuun wax ku xukumo baqa uu ka baqanayo min unaasin aakhariina aqwa minhu dad kaleo ka xoog badan sida dowlado kale idaa lam yuabiqu hadaanu dabaqin fayakunu huna mudaahina lahu marka halkan wuxuu noqonaya dee mid mudaahano sameeyey buu noqonaya bimacnaa shay macsiya u sameeyey dad awgood u sameeyey dad uu ka mildhaabayo faxiinaidin naquul marka waxaynu odhanaynaa ina hada kalmudaahin fi baqiyati lmacaasi qofka macaasida kale mudahano u sameeyun buu lamidi soo ma arkaysa marka ixtimaalkii kalena sheekhu waabuu soo dhigayba waxaa markaa ka cad aqwaasha sheekha ana alcilata fi takfiri man yaxkum biqawanin wadciya almukhaalifa lisharci inay tay ictiqaaduhu lfasid la mujarad taqliid caqiidada faasidka ee calaamad ay u tahay qawaaniintan arinka saddexaad anahu laysa calى takfiri bihadihi sura nasu walaa ijmac yanqul can اlasl suuratu qawaaniin ama wadcu qawanin walxukm biha nas in lagu gaalaysiiyo wax tusinaya ama ijmaac asalkii lagaga guro asalku soo min xukm bigayri manzila inuu yahay kufri asqara midnaba ma hayno alimaamu axmed raximah llahu tacala wuxuu tasriixiyey biana alxaakim bigayri ma anzla lah laa yukafar xata yaأtiya biamri la yukhtalafu fiih qofkan xaakimka ah bigayri sharci illahi ku xukumaya inaan diinta laga saari karin oo gaalnimo lagu xukumi karin ilaa uu samaynayo waxaan gaalnimadiisa la khilaafsanayn waa imaamu axmed raximah maxamed ibn nasr imarwasi kitaabkiisa tacdiimu qadri sala wuxuu kasoo ka soo reeca lishaalanji anahu sa'ala axmeda inuu weydiiyey axmed ibnu xambal can qowl ibni cabaas fi qowli man lam yaxkum anzl allah faulaika hum lkafiruun tafsiirka ibn cabaas aayadda uu ku fasiray faqultu low maa hada kufru baan ihi kufriga aayadda lagu sheegay waa maxay imaam axmed bay su-aashu ku wajahanta qaala kufru laa yanqulu can ilmilla buuli waa kufriga aan diinka bax ahayn mithlu liimaani bacduhu duna bacdin sida iimaanku u leeyahy maraatib aslu liimaan kamaalu liimaan alwaajib iyo kamaal iman mustaxab ay kufriga laftiisuna qeyba u leeyahy kufr mukhrij min almilla iyo kufru غayru mukhrij min almilla فkذلika الكفr kfriguna waa sidaa xatىa yجiئa min ذalika أmr la يkhتلف فيه ilaa uu imanayo waxaan laysku khilaafsanayn yanaa gaalnimo inu aan laisku khilaafsanayn masalaة اqawaaniinna taa lama hayo nasna lama hayo iجmacna lama hayo arinka afraad أna jacla manاd التkفيr kitaabaة qawaniin mkhalifa للشharيcة fi masأlaة الxukm غayri ma أnزل الlah laysa عaleyh nas walaa iجmاع imika cilada maxay ka dhigayaan ay ku takfiirinayaan qofka qawaaniinta wax ku xukumaya dee taqniinka soo ma le waxay leeyihin istixlaal iyo juxuud iyo tabdiil iyo tafdiil iyo taswiya midna haddaanu la socon mujarad wadcu lqaanuun baa kufriya sooma leh qaarna waxay leeyihin waxay taasi calaamad iyo daliil u tahay in ictiqaadkii kufriga ahaa uu ku sugan yahay soo ma inay eh, cilada noocaas inay timanadu takfiir cillo wax lagu gaalaysiin karo nas tusiyey ma jiro ijmac tusiyeyna ma jiro wax farqi oo haba yaraata sidaynu darig darsigii hore ku sheegnay daahiriina ma jiro ka kursigaa intuu ku fadhiisto maalinba waxay la noqotee shareecada khilaafsan ku xukumaya iyo ka intaasun habaysta ee qortay wax qoraalku zaaid oo uu soo kordhinaya haba yaraatee ma jirto labaduba waxay gaalnimo ku noqon karaan ictiqaad kufri inuu la socdo arrinka shanaad ana haaliba adilati man yukafir bihadihi suura adilat warada fi اtaxliil wاtaxriim kutub badan baa laga qoray taxkiim اlqawaaniin inuu kufri yahay oo iyada tafsiil aanu gelahayn sida alaslu fi lxukm gayri ma anzla lah uu yahay kutubta haddaad u fiirsato waxa ay deliishanayaan ee takfiirka iyo gaalaysiinta ay u deliishanayaan waa adilada ku soo aroortay qofka xalaashada wixii ilahay xaaraamtimeeye ama xaaraamtimeeye wixii ilahay u xalaaleeyey iyo ijmaacaadka culimadu masalada ay kusoo naqileen inay kufri gaalnimo tahay iyo adilada kusoo aroortay iyo aqwaasha culimada ku saabsan tabdiilku inuu yahay kufri akbara tabdiilkiina waxay ka dhigayaan mujaradu tark inaad kaa ka tagto kan aad qaadato tabdiilka kufriga kaa inaanu hayna dersigii hore ayaynu kaga hadalnay ama daliilkoodu waa waa laazim اlqowl waxaa ka laazimaya inuu qaanuun iyo xeer samaystay inuu xalaashanayabaa ka laazimaysa ama inuu xukunka ilaahay ka fadilayo sida dee sheekh bin cuthaymiin hadalkiisa baynu ku arkaynay laazim اlqowlna laysa biqowli xataa yaltazimahu اlqaa'il qofka qowlkiisa waxaa ka dhiganaya ka dhalanaya haddaanu inta loo sheegay isagoo aanu iltizaamin ama ibtidaan baanu iltizaamin oon u aqbalin qowl loogama dhigi karo lagumana xukum siin karo walihaada kibaaru culamaai ahli الsuna fi hada اlcasr masalada ku saabsan wadcu اlqawaaniin iyo taxkiim اlqawaaniin ajarowha majra اlxukm bigayri ma anzla lah min gayri taqniin isku mid bay ka dhigeen haddii ilahay sharcigiisa waa wax lagu xukumo iyadoon qaanuun iyo xeer la samayn iyo haddii qaanuun iyo xeer la sameeyo waa isku mid bay dhaheen labadaas oo nas iyo ijmac kala tafriiqinaya ma jiro labaduba waa kufri asqara waana kabiira min kabaa'ir الdunuub ilaa inuu la socdo mooyaane ictiqaad kufriisa istixlaal juxuud tafdiil ama taswiya iyo tabdiil iyo waxyaabaha lamidka ah arinka lixaad nabigu alayh الsalaatu wasalaam ahbata islaam الnajaashi nebigu wuxuu sugay najaashi islaamnimadiisa maxaa u daliila inuu sugay melik lxabasha oo asxaamo la odhan jiray maa maxaa u daliila salaat ljanaasa nebigu alay slatu salaam uu ku tukaday najaashi soo boqor muu ahayn dadku xukumaya maxay ahaayeen nasaara islaamnimadiisana wuu qarsanayay marka bima kaana yaxkumu calayhim muxuu ku xukumayay talow shariica islamiya ku xukumay yaxkum bixukmi nasaara wuxuu ku xukumayay dee nasaaro xukumkeed buu ku xukumay walam yaxkum bishay min ashariica khawfan wacajza wax shariicadii nebi maxamed ee u rumaysanaa ka mida dadkaa kuma xukumahayn baqaawgii iyo inaanu arrintaasi awoodahayn maca hada nebigu alayh salaatu wasalaam muxuu uxukumay islaamnimo miyaa la odhan karaa mukrah buu ahaa uu khasbanaa isagu lama odhan karo cid kursi iyo boqornimo iyo madaxweynenimo isku ikraahaysaa ma jirto haddaad tiraa waan ka kacaya ducaan kugu darana baa la meesha noo banee hadduu iskaga tegi lahaa miyaa la dili la lama dilen cidina may qabsateen hadduu iskaga tegi lahaa war anigu waan daalanaya hawshiina cid u dhiibt nabadgeliy marka mukrahna ma ahayn oo shuruudulikrahna lagama helin marka waxay tusinaysaa in eh, qaanuun ama shareeco hore wax lagu xukumaa iyadoo ictiqaad kufri aanu la socon inaanay sideeda gaalnimo aanay u ahayn hadduu soo qaato injiil ama tawraad soo qaato qaanuun ahaan ugu xukumo isagoo lahayn waa diintii ilaahay oo diintii ilahay baan ku xukumaya iyo hadduu xeer iyo qaanuun ku xukumo labadu waa isku midun waxaan kusoo gabagabaynayaa masaladaas culimada ahlu sunnaha qaarkood aqwaashooda inaan soo naqilo heebaa la yaab kale waxaa kamid a ah dadka qaarkood maanta quyar ay iska idhaahdaan in la idhaahdo qawaaniinta tafsiil baa gelaya sida aslulmas'alaba tafsiil u gelaya waa qowl murjia inay iska idhaahdaan quyar see qowl murjia u tahay biayi suura waxay qowl murjia noqon lahayd haddaynu isku waafaqsanaan lahayn alxukmu bilqawaaniin inuu kufri akbara sidiisa wiyi waadix mata oo qofka shay kufri akbara sidiisa oo a yidhaahdo istixlaal iyo waxbaa loo shardinaya dee qofkaasaa khilaafay asalka ahlu sunnaha fi baab اliimaan laakiin sidaa kuma laha culimada ahlu sunnaha iyo dalabat lcilmiga casrigan jooga waxay ka doodayaan waa mas'aladani sideeda kufri akbara ma u tahay mise maaha iyaga doodooda waa maxay kufri akbara ma aha oo waxay la mid tahay masaladaasi zinada shurb lkhamriga iyo sariqada iyo kuwa lamidkaa ayay asalka wadaagaana inaan qofka lagu gaalaysiin ilaa ictiqaad kufrigii uu raacayo so waadix ma cidda u badan ee ay tarkiiziyeen casrigan sheikh اlalbani raximah اllahu tacaala iyagoo iyadoo takfiirka noocaasi caalamka uu haysto ayuu sheikh اlalbani raximah اllahu tacaala ka dhex yeedhay oo takfiirkaa aad buu ula dagaalamay saale culimada kale aanay ula dagaalamin deetana dacaayad bay sheekha ka faafiyeen waxay yihaahdeen waa murji sheikh اlalbani oo masalatu alqawaaniin ayuu leeyahy istixlaal baa loo shardiyaa markaa masale seeda gaalnimo u ah ayuu istixlaal iyo juxuud iyo waxa u shardinayaa markaa qowluhu waa qowl lmurjia waxaa la yaable masaladan sheikhu lalbani inuu la gaar ahayn culamada ahlu sunna kuwii qawaaniinta soo gaadhay xeerarka xataa reermiyigu ay samaysanayeen ile dowlado qura masaladan kuma saabsana suma ogd reerkiina soo gelayso dhalinyarta qaarkood waad la yaabaysa wuxuu ka odhanayaa dowladdan waa dowla kaafira laa taxkum ilqawaaniin reerkiina ka war reer weliba xeerar buu leeyahy qaar badanoo ka mida ah shareecada ay khilaafsan yihiin reerka ma xusuusna xaakimkunbaa u muuqdo saasoo kale shirkadu waxay leeyihiin xeerar soo ma hal xeer macnaha qowlkan wuxuu noqonayaa hal xeeroo shirkad heblaaya ay samaysatay hadduu shareecada khilaafo waa kaafira shirkadaas ciddii xeerarkaa u samaysay ciddii ku xukumaysayba waxaa laga yaaba inay madrasadaadu xeerar leedahay iyo qawaaniin waxaa kamida ah tusaala inaad tidhaahdo bisha fasaxa ardaydu waa inay lacagta bixiyaan macalimiintana mushahar lama siinayo anaa qaadanaya bishaa inteeda ku shaainaya <laughs> waa xeer soo maaha miisaanka shareecadaa la saaraya shareecadii waafaqsanya mise mise u khilaafsan yahi marka marka xeerasha laga hadlayo waxaa laga yaaba naftaada xeerar u samayso gidaarka ku dhejisato ama dee yaanad gidaarba ku dhajinaya qalbigaaga kugu xardhan tahay marka qadiyat lqawaaniin xeerkan baarlamaanka ka soo baxaya ama dastuurkan dowladi qoranayso qura ha wax ka caamsan weeye qof quraa yeelan kara xeeran qabiil baa yeelanaya shirkad baa yeelanaya intaaso dhamina waaqaca intaaso dhamina waaqaca waa ka jiraan culimada marka ahlu aqwaashooda in ka mida baan doonayaa inaan aan idiin akriyo sheekh cabdilaiif bn cabdiraxmaan ibn اlxasan waa xafiidu almusanif kitaab tawxiidka sheeka qore waa cabdulaطif bn abdiraحman xasan ibn maxamed bn abdilwahaab caalim weyn buu ahaa aan la khilaafsanayn sheekh maxamed ibn ibraahimna awowgii buu ahaa maxamed ibn ibrahim ibn cabdilaطif صالح al sheekna waa awowgiisi shishu aha waa صالح ibn cabdilcaزiz ibn maxamed ibn ibrahim ibn cabdilaطif isaguna kitaabka cuyuun rasaa'il juska labaad saxada lix boqol saddex waxaa ku qoran inuu yihi waama maa dakartahu can ilcaraab waxaad ka sheegtay reer miyiga xukunkooda reer miyigan xeerarka samaystay shareecada khilaafsan oo min alfarqi bayna man istaxala xukm bigayri ma anzla waman lam yastaxil oo in la kala qaado ka xeerarka in wax ku xukumo xalaashaday iyo kaan xalaashan fahada huwa aladi calayhi اlcamal wa ilayhi اlmarjic cinda ahli اlcilm waa kaa ka lagu camal falaa buuri loona noqdo ahlucilmiga agtooda sheekh sulayman ibnu saxmaan raximah llahu tacala isna culamaau dacwa najdiya ka mid ahaa kalaamkaa sheekh cabdilaiif ayuu isna ku tacliiqiyey biqowlih yani wuxuu ujeedaa ana man istaxala alxukm bigayri ma anzla allah qofka xalaashada alxukm bigayri ma anzla lah waraa ana xukma taaquut axsan min xukm illah waa aaminsan in xukumka taaquutku ka ilahay ka wanaagsan yahi wa ana alxadara laa yacrifuna ila xukma almawaariif xadar waa dadka reer magaalka ana maa hum calayhi min aلsawalifi wاlcaadaat huwa اlxaq oo caadooyinka iyo dhaqamadooda hore shareecada khilaafsan in xaq yihiin faman ictaqada hada fahuwa kafiru ama man laa yastaxilu hada kaan xalaashanayn maya wayara ana xukma طaaguut baطil ana xukm اllahi warasuulihi huwa اlxaq fahada laa yakfur walaa yakruju min alislaam walikuli darajaat mima camiluu buu leeyay so labada caalim ma hays cabdلaطiif iyo sulayman ibn saxmaan sheekh cabdilaiif wuxuu leeyay kitaabka lo dhaha minhaaj tasiis daawud ibnu jarjis uu ku radiyey saxiix koob toddobaatan wuxuu ku yihi wainamaa yaxrumu ataxkiimu ida kana almustanadu ila shariicati bailati tukhalif alkitaab wasunna waxa weeyaan in eh, cid loo xukum doontaa waxay xaaraan tahay haddii xukumku uu cuskanayo shareeco bail oo kitaabka iyo sunaha khilaafsan ka axkaami lyunan walifrinj wtatar wa qawaaniinihim sida xeerarka greega yunaan waa greegi alifringina waa faranjiga gaalada reer yurub oo kale iyo tatarka tatarki wa qawaaniinihim alatii masdaruha aaraahum wa ahwaauhum wakadalika sawaalif lbaadiya wacaadaathum ljaariya waxaa qawaaniinada qolooyinkaasi reeraha gaaleed ay dejisteen lamid ah dhaqamada iyo caadaadka ay reer miyigu leeyihiin soo qaaniin qawaaniin maaha faman istaxala alxukma bi hada qofka xalaashada inuu qawaaniinta wax ku xukumo fi dimaa aw ayrihi aw gayriha fahuwa kaafiru man istaxala qaala tacala waman lam yaxkum anzl allah faulaika hum lkaafiruun wa hadihi alaayatu dakara fiha bacd lmufasiriin ana alkufra almuraad huna kufru duna alkufri alakbar lanahum fahimuu anaha tatanaawalu man xaka bigayri ma anzla allah wagayru mustaxil lidalik lakinahum la yatanaazacuuna fi cumuumiha lilmustaxil wa ana kufrahu mukhriju min almila sheekh ibnu bas in badan baynu sheegnay waxa weeyaan aqwaashiisa fataawadiisa mujaladka afar labaatanaad sabxada laba boqol iyo saddex iyo labaatan wuxuu kaga hadlay qeybaha uu leeyahay alxukm biاlqawaaniin faman zacma anahu yajuusu اlxukm bigayriha aw qaala inahu yajuusu an yataxakama الnaas ilى اlآabاء aw اlأjdaad aw ilى اlqawaaniin اlwadciya alati wadacaha الrijaalu sawaء kanat sharqiya aw garbiya reer bari ha laga keena sa ruushka iyo ciddii raacsan ama galbeed sa maraykan iyo cidda raacsan faman zacma ana hada yajuusu faina aliimaana muntafin can qofka dha waa banaan tahay qawaaniintaa sharecada khilaafsan lagu xukumaa waa bilaa iimaan wayakunu bidalika kaafira kufra akbara faman ra'a ana sharca allahi laa yajibu taxkiimu walakin low xakama kana afضل aw ra'a ana alqanuuna afضل aw ra'a ana alqanuuna yusaawi xukm allah fahuwa murtadu can اlislam wahiya ثalaaثaة anwac bu leyi الnowc اlأwl an yaquula ina sharca afضل walakin laa maanica min taxkiimi gayri sharci uha sharciga wanaagsan lakin waa la isku xukumi karaa wax sharciga khilaafsan asmu kufri ba mise waa dembi weyn waa kufri istixlaalkii baa ku jira soo ma الnowc الثاني an yaquula ina الsharca wاlqanuuna sawa walaa farq ha waa isku mid sharciga iyo qanuunku ma kala wanaagsana taasi ma kufri ba mise waa kufri asqara kufri akbara mise waa asqar kufri akbar maxaa u daliila kufri akbara tahay taswiya beyna sharci اllahi wa sharci الnaas waman axsanu min allahi xukma biqowmi yuqinuun wa takdiib lihadi اlaaya النوع الثالث أن يقول إن القانون أفضل وأولى من الشرع وهذا أقبح الثلاث وكلها كفر وردة عن الإسلام ama ladii yaraa ana waajiba taxkiimu sharci lah waa hadalkeen hore akrina wey allajna daa'ima lifatwa markuu ra-iiska kaa sheekh ibnu baaz fatwadana waxaa kula saxeexaan sheekh cabdalla alghadayaan iyo sheekh cabdalla ibnu qucuud jiska koowaad saxaad toddoba boqol labiyo sideetan waxaa la weydiiyey maa xukuman yataxaakam ila qawanin alwadciya qawaaniinta la dejiyey xukum doonanaya xukumkiisu waa max huwa yaclamu laanha falaa yuxaaribuhaa walaa yacmalu calaa isaalatiha la dagaalami maayo kula dadaali maayo oo ka shaqayn maayo suu meesha uga saari laha faajaabat ilajnatu biqowliha alwaajib ataxaakum ila kitaab illah wasunati rasuulihi sala allah alay waslam cinda alikhtilaaf qala tacaala fain tanaasactum fi shay faruduuha ila allahi warasuul qala tacala falaa warabbika laa yuuminuuna xata yuxakimuuka fima shajara baynahum ila akhiriha wataxaakum yakun ila kitaab illahi tacala waila sunati alrasuul sala allah alay waslam faina fain lam yataxaakam ilayhima haddaanu kitaabkii sunada xukun doona mustaxiilan ataxaakuma ilaa gayrihima isagoo xalaashanaya xukumka u doontay wax kale oo kitaabkii sunna oo min alqawaaniin alwadciya bidaafici طamacin fii maalin aw jaahin aw mansibin fahuwa murtakibu macsiyata wafasiqu fisqa duna fisqi walaa yakhruju min daa'irat اliman kii qawaaninta ku xukumaya waxay leyihin hadaanu xalaashan waa fasiqun gaal maha sheekh maxamed ibn ibraahim raximah tacaala muftigii sheekh binbaas ka horreeyey wey waana xafiidkii cabdulaiif saynu sheegnay risaalad buu leeyahay oo qolooyinkan maslada wax ku gaalaysiya ay aada u wareejiyeen oo taxkiim alqawaaniin baa la idhaha risaala taxkiim alqawaaniin risaalada daahirkeedu waxa weeye in taxkiim alqawaaniin uu ka dhigayo kufri akbar mukhrij min almilla laakiin fataawadiisa mujalada koowaad safxada sideetan maruu ka hadlayo taxqiiq macna laa ilaha illa iyo taxqiiq macna maxamed rasuul llah qowl kaa ah khilaafsan baa ku qoran fatwadana taariikh ahaan way ka dambeysay daabicista risaalada taxkiim alqawaaniin tana dambeysay marka markay ugu yartay waxaa la odhanayaa haddaan mutaakhir iyo mutaqadim aan la kala garan ama aan loo eegin laba qowl u masalada kuleey baa la ohanaya soo ma marka ma banaana in qowlka la iska indhatiro ama qofka soo naqilo la idhaahdo iftara calى sheekh moxamed kayf iftara caleyhi wahadihi fatwa mawjuuda fi kitaabihi kitaabka fataawadiisa lagu jamciyey wuxuu odhanayaa wakadalika taxqiiqu manaa muamed macnaa muxamedi rasuul ama macnaa muxamedu rasuul oo min taxkiimi shariicatihi ah oo macnaa muxamed rasuul taxqiijinteeda waxaa kamid a taxkiimu shariicati wataqayudi biha wanabdi ma khaalafaha min alqawaaniin in oo ah in la tuuro waxa khilaafo qawaaniin iyo walawdaac wasaa'ir alashyaa alatii ma anzil lahu biha min sulaan adaba qawaaniinta kuxukumkeedii u kaadi wuxuhi walatii man xakama biha qawaaniintaas iyo awdaacdaasoo ka ku xukuma aw xaakama ilayha ama u xukum taga muctaqidan sixata dalika isagoo caqiideysan inay sax tahay wajawaazahu fahuwa kaafiru alkufra annaaqila can ilmila waa mid gaaloobay gaalnimadii diinta lagaga baxayay wain facala dalika alxukm biاlqawaaniin aw ataxaakum ilayha hadduu sameeyo biduuni ictiqaadi dalika isagoon caqiideysneyn inay sax tahay oy banaan tahay wajawaazihi biduuni ictiqaadi jawaazihi fahuwa kafiru alkufr alcamaliy aladi laa yanqulu can ilmila taas markaa muxuu ku xidhay qawaaniinta in lagu gaaloobo ictiqaad ljawaaz soo ma ictiqaad sixa wal waljawaaz buu ku xidhay haddii kale waa kufrigaas qarkaa buuri sheekh ibnu bas raximah llahu tacaala markii la weydiiyey hal sheekh maxamed ibrahim yara takfir alxukaam cala liطlaaq waana sheekhiisa oo wuxuu qabaa alxukaam bigayri ma anzla inay gaala yihiin isagoon kala qaad qaadin faajaab yara takfira man istaxala xukm bigayri ma anzla lah ka xalaashada inuu gaal yahay buu qabaa faina yakunu bidalika kafira hadihi aqwaal ahli اcilmi jamiica man istaxala xukm bigayri ma anzla lah kafr ama man facalahu lishubhati aw liasbaabi ukra laa yastaxilu yakunu kufra duna kufri sheekh ibn cuthaymiin waynu sheegnay mowqifkiisa min hadihi اlmasأala mowqifkiisa waa maxay waynu ihi kutubtiisa ku badan in alxukm biاlqawaaniin uu yahay kufri akbara binaan calى maada ma in taxkiimkaasi sidiisa ma inay qawaaniintu sideeda kufr u tahayba anaha tastalzim اlاstixlaal aw الtafdiil ayib sheekh ibn cuthaymiin raximah اllahu tacaala wuxuu leeyahy fatwo sidaa kutubtiisa ku qoran khilaafsan iyadoo sawtigana youtube-kaad ka heli karta fatwadaasi fii aakhiri cumrihi su-aal la weydiiyo kaga jawaab fatwadaasi waxay ahayd athani walcishriin min shahri rabiici lawal caama cishriin wa arbaca alf kun iyo afar boqol iyo labaatan bishii rabiic lawal labiyo labaatankeedii labiyo labatanki rabiic lawal kun afar boqol iyo labaatan ayuu fatwada fatwooday goormuu dhintay sheekhu shan iyo labaatankii shawaal kun afar boqol iyo koob iyo labaatan bal inta biloodee rabiiculawal iyo shawaal udhexaysa adigu tiri imse bilood baa udhexeeya rabiicu thaani labada jumaado rajab shacbaan iyo ramadaan lix bilood wa qabla wafaati bisitati ashhur intaanu dhiman lix bilood ka hor ee fatwada sheekh bn cuthaymiin ay ka soo baxay waxaana weydiiyey sheekh abulxasan ilmaribi ayaa su-aasha weydiiyey masalada qawaaniinta ayaana ku saabsanayd sheekhu wuxuu yihi markaa waida kaana yaclamu sharca walakinahu xakama bihada aw sharca hada hadduu sharcigii garanayo lakiin uu ku xukumayo waxa khilaafsan aw sharca hada ama waxaasuu jideeyu qaanuun ka dhigay wajacalahu dastuuran yamshi الnaasu aleyh mashkaal bay leedahay sheku inu qawaaniin ka hadlayo wajacalahu dastuuran buu ka dhigay wixii sharciga khilaafsanaa buu dastuur ka dhigay yamshi الnaasu caleyh yactaqidu anahu ظaalimu fi dalika lakin mid xalaashanaya maahe wuxuu aaminsanyay inuu khaldan yahi wa ana alxaqa fima jaءa bihi اlkitaab wالsuna fainana laa nastaiicu an nukafira hada ma awoodna kaa inaanu gaalnimo ku xukunno wainama nukafiru man yara ana xukma gayr اllahi awlى anu gaalaysiina ka ictiqaadsan in xukumka ilahay kaana ayni fiican yihi awlى an yakuna الnaasu caleyh aw mila xukm اllahi caza wajala inuu yahay ama xukumka ilahay mid lamida faina hada kafiru lanhu mukadib liqowlihi tacaalى alaysa اllahu baxkam اxaakimiin waqowliha faxukma اljahiliyati yabغuun wman axsanu min allahi xukma liqowmi yuuqinuun fataawooyinkiisa horena waxaynu tilmaannay asalka masalada inaanu ku khilaafsanayn culamaa ahli الsuna oo manadu takfiirka uu ka dhigayo istixlaalka iyo tafdiilka iyo taswiyada iyo waxaa lamidka inuu ka dhigayo ayaynu sheegan laakiin halka qodobu kaga duwan yahay inuu yahay inuu ka dhigayo eh, wadcu اqawaaniin aw eh, alxukm biha qariina calى اstixlaal eh, kufriga ictiqaadigaha inuu joogo ayuu qariinayo calaamad uga dhigaya banu ihi weliba taasi ma miduu jasminayaaba mar walba la mararka qaarkood u jasminayaa mararka qaarkoodna isagaaba ixtimaal gelinayaba waxaan ku kalifaya inuu qaanuu wax ku xukumo inuu noqon karo wax kaloon ahayn istixlaal iyo tafdiil iyo inuu noqon karo ay isaga laftiisa waxa weyaan uu tilmaamaya mararka qaarkoodna saynu soo naqlinay muxuu sheegaya arrintaasi inay dani ka tahay male waxaan u malaynayaa buu leeyahy mar hadduu sharcigii ka tegay oo qaanuun uu qaatay inuu qaanuunkaa uu fadilayo ama inuu xalaashanayo taasina waxaynu nihi waadix maaha oo in badanoo kamid a ah hadii la weydiiyo lagu dhaahdo wax sharciga ilahay khilaafsan in lagu xukumo ma banaan tahay meema banaana bay ku odhanaya annagu xaakim baanu masalada kala hadalnay xaakim min alxukaam ayaanu masalada kala hadalnay ana wa bacd mashaayikh waxanu ku hi maxaad shareecada ilahay wax ugu xukumi weydeen qawaaninta khilaafsan meeshaad uga saari weydeen wuxuu yihi waxaan ka jecelahay in shareeco wax lagu xukumo ma jirto laakiin waxaanu anagu meesha nimi iyadoo qawaaniintaasi ay taallo in hal mar aanu bedelaana nooma fududa qawaaniinta hal mar inaanu bedelaana nooma fududa marka makaasaa la odhan karaa waa shay warithaw xukaamta badankooduna waa sidaa xataa waxay iyagu sameeyeen maa waxay dhaxleen qaar badanna laga yaaba inay jecel yihiin inay meesha ka baxdo shareeca ay bedesho laakiin xubu almansib baa jira waxaana jira quwat اlacdaa in cadowgii ka baqanayo oo meesha shareeca ay kasoo yaro bindha bidhaantaba waxa weeyaan eh, ishay ku hayaan kuwii kufaarta ah muslimiintana waad arkeysa waa maxay waa dee kuwa mustadcafiinta weey markaa inu lafihiisa u baqayo o isleeyahay eh, hadduu ilaahay tala saaran lahaa oo dee markay gaadho inuu kursiga ka tago ilahay daraadda uga tagna iskaga tegi laha waajibku saasuu ah oo ma lihiin way u banaan tahay inay alxukum bigayri maa anzala allah iska sii wadaan iyagoo kursigooda u baqaya ma lihin lakin de waxaynu ka warramayna ixtimaalka waxa xaamilka ahay mar walba inaanu noqonahayn un istixlaal iyo tafdiil iyo waxaa la midkaa isla sheekh ibn ba uu sheegay ixtimaalaad kale laftooduna meesha inay inay soo geli karaan xukaamtana waxyaaba la yaab kale waxaa kamida ah dadkan eh, masalatu qawaaniin wax ku gaalaysiinaya hawaa la socota arrinkooda hawa xaakim iyaga ay ay raalli ka yihiin markuu meesha joogo odhan maayaan qawaaniin buu wax ku xukumayo waa kaafir tusaale dee usoo qaado xaakimkii suudaane hore cumar ah, ah, cumar albashiir ikhwaan muslimiinku intii hore aada bay raalli uga ahayn qawaanin badanoo dee shareecada khilaafsan baana wadanka suudan ka jirtay manay gaalaysan jirin tusaale usoo qaado saas oo kale ordogan xaakimka turkiga turkiga halkaasay ka taagan tahay calmaaniye iyo qawaanin shareecada khilaafsan haddana qaarkood inay gaalaysiiyaan iska daaya waxay ku sheegayaan inuu yahay amiiru khaliifat lmuslimiin fi hada alcasr sacuudigana garab dhig oy takfiirinayaan o gaalaysiinayaan tusaale usoo qaado maxamed mursi raximah llahu tacaala markuu isna xaakimka aha may gaalaysiin iyadoo dastuurka masar waktigaa iyo xeerar badan oo jira ku xukumayeyba shareecada khilaafsanaayeen bal intuu soo istaagay uu diiday isagu inuu eh, fuliyo xaddu zina iyo xaddu sariq iyo kuwa lamidkaa ah. ay duuban tahay ah o ay ku jirta youtube-ka haddana ma lama gaalaysiinahayn duruus horena waan ka sheegee laba nin oo dhalinyaroo murmaya oo mid uu yahay maghribi midna masri ayaa maktabad maka ku taalo aan ugu galay markaa mid wuxuu ku doodayay takfir alxukaam midna wuxuu lahaa takfiirka iska daa markaa ninkaa takfiirka iska daa lahaa oo maghribigaa xaqii buu ku hadlayey laakiin eh, dacfi baa ku jiray nin bayaan iyo caddayn iyo dood ilaahay siiyey muu ahayd waa la watay marka hore waan iska dhegeysanaya markii dambe aan adkeysan waayo masalada markaa soo dhex galay kii masriga habaan arrintii kala hadlay su-aal baan weydiye waxaan ku uri anta min weyn min misr xaakimkiinu waayo waa mursi hal yaxku bishariica baan ku uri maa xukmu horta waa muslim buuri hal yaxkum bishariica shan sanadood baan u qabanaynaa buuri shan sanadood gudaheeda hadduu shareecada ku xukumana waa muslim buu sii ahaanayaa haddii shan sanadood markay dhamaadaan shareecada ku xukumi waayana waa gaal marka waxaa ku uhi xukaamta kale maxaad fursaddaa usii weyday adigana shan sanadood ugu qaban weyday <laughs> mursi shan sanadood baad uqabatay kuwa kalena imikay gaalan yihiin baad leeday dabeetana markuu arkay doodu inay ka jabanto ilzaamkaasina uu qawi yahay wuxuu igu ihi adigu inaad soo xajidaaba xaaraanahay <laughs> waayo wuxuu ihi dee soomaali baa to soomaaliyana dadka gaaja u dhimanayaan inuu lacagta siisaamey dadka soomaalida ee <laughs> macaluusha hayso lafahooda hagu noolaadaane su-aal kale weydi waxaan ku uhi masaaridu may wada dheragsan yihin mise qaar gaajoonaya baa ku jira <laughs> halkaasu hadal kusoo xidhmay marka calaa kuli xaal itibaacu lhawa baa ku jira waxyaabaha itibaacu lhawa inuu ku jiro muujinaya waxaa kamid a ah, eh, saynu sheegaynay qabaail dhan baa le qawaaniin haddana waxay ku odhan me shacabku shucuubta islaamku waa shucuub wanaagsan weeye xukaamtan xun un baa lagu salido dusha laga saaray qabiilo kastaana maxay leedahay sida haalibkaa qawaaniin mukhaalifa lishariica oo qabaailkii siin maayaan nafs اxukm aladii eh, yucuunahu lilxaakim ma siinayaan itibaacu lhawa inuu ku jiro waxyaba tusinaya waxaa kamid ah xaakimku hadduu kursiga wax ogolaado hadda xaakimka ay leyin wa xaakim bilqawaaniin oo xaala kufriya buu ku jiraa hadduu kursiga wax uga ogolaado waa waa u kala dheeraynayaan waxaad arkeysaa jamaacaadka qaarkood imika ictisaamka oo kale tusaale usoo qaado manhajkooda waxaa ku qoran oo anigu aan ka akriyey in hadduu qawaanin wax ku xukumo kufri akbar ay tahay mukhrij min almilla min geyri tafsiil saasaa ku qoran haddana waxaad arkeysaa iyaga oo leh dowladaha waa la geli karaa ha la gelo dowladaha oo wasiira ka noqonaya wasiirkan maxaa ku xukumaya oo baarlamaankii inay eh, gelaya oo eh, qeyb ka noqonaya baarlamaanaadkii nooca aha markaa ma qabanayso qofkii mayna tiro waa kufri iyo gaalnimo waxba laguma darsan karo qaybna lagama noqon karo waajibkuna waa haddii awood loo hayo in lala dagaalamo oo meesha laga tuuro sida raggaa kaymaha gale ay yidhaahdeen ama waa inaad tiraahdo war dadkani waa muslimiin aahimiin oo mudnibiin oo cusaada ah. oo nucaamilu mucaamalatae alcusaad siay salafiyiintu leeyihiin laakiin meel dhexo oo waxa weeyaan eh, sidii lagu yaqaanay mutakalimiinta mutakalimiinta insha allah duruusulwasitiyanu ku sheegi doonaay qaarkood sida shaacirada oo kale waxa madhabkooda mamsuuka ka dhigay waxaana waxay ka qaateen mutakalimiintii ka horreysay muctasiladii iyo jahmiyadii waxaana qawaacidii selafka kamida ah ayay qaateen walihada buu tanaaqudku ugu batay fii madhab ashcariya akar min gayri ashcariyadu muctazilada iyo jahmiyada iyo iyaga ka tanaaqud badan oo tusaalahaan dee sifaadki ilahay buu kuleeyahy waan sugaya inta kale sugi maayo inta kale maxaad u diiday sugistooda waxaa ka dhalanaya tashbiih ilahay lagu shabo makhluuqaadka toddobadana ka dhalan maayo miyaad meel wada marist ilama kala hadhayaan ama tashbiih baa ka wada dhalanaya wada diid ama waxaa tiraa tashbiih kama dhalanayo wada sug laakiin asamcu walbasar ilaahay waan u tashbiihna ka dhalan maayo alyad walwajhuna waan u tashbiih baa ka dhalanaya caqligu yeeli maayo taas caruurta ku qoslayso qofka saayaa marka qof kasta oo xaq iyo baail is yidhaahda jamcigo kana wax ka qaado kana wax ka qaado waxaa fara tanaaqudkiis ayaa fara wanacuudu billaahi subxana wa tacaala min atanaaqud wallahu subxana wa tacaala aclam intaana dhamayn masalada ku saabsan xukaamta casrigan jooga iyo xukumkooda marka laga hadlayo horta ka masale cilmiya baynu ga hadlayna marka koowaad marlabaadka labaadka inaynu hadalkeeda dheerayno waxaa keenaya maa yataratabu calayha min almafaasid dhibaatooyinka ka dhalanaya oo fasaad fara badan oo maanta caalamkan aynu ku noole dushiisa ka dhacay oo ah gaalaysiin xaqdarro ah daadin dhiig islaam muslimiin islaayo oo isku dhammaada burburin iyo fasaad dhulka islaamka laga sameeyo waxaa asalo ku qotamaa masaladan marka masaladan haddii la cilaajiyo dhibaato iyo fasaad fara badanaya ayaa laga badbaadaya mana liin xukaamtu sidoodaasay ku fiican yihin sidoodaa loo daayo bal waxaan leenahay xaakimka yaxkum bigayri ma anzla الlah fii kaiiri aw fi qaliilin waa qof kaafira ظaalima faasiqa kufran wa fisqan wa waظulma asqara oo kabiira min kabaa'ir dunuub ku jira in xaaladaa uu ku jiro lagu daayaana oo la dhaha saasaad ku wanaagsantahe kuwadna ma banaana lakin waxaan isku khilaafsanay in xarakiyiinta iyo salafiinta waxay isku khilafsanay dariiqatu taqyiir waxaan leenahay xaakimkani waa xaakim muslima laakin dembaabsan khalatu camala saalixna wa akhara sayi-a waxaana u saxan yihin waxaana ka khaldan yihiin waa in dacwad lagu saxaabo in leenahay dacwad waa in lagu saxo wixii jahli uu seejiyey jahliga waa in laga suuliyo la baro wixii khafladiiyo dacfu liimaan ay u keentayna waa in laga waaniyo mawcido qalbigooda markaa taabata waa in loola yimaado iimaankoodi iyo tawakulum cala allahi waa in la quweeyo si ay ugu dhiiradaan iyagoo cidna aan markaa ka habranayn dhaqangelinta sharciga ilaah meeshana waa in laga saaro cadaawaddan dhex martay xukaamtii iyo culimadii fasaad fara badanina u ka dhashay xukaamtu waa inay u arkaan culimadu inay naasixiin yihiin kursigoodana iyagoon doonahayn inay hagaagaanna inay doonayaan mana lihin waa in kursiga laga tuuro oo anigu aan kursiga ku fadhiisto waxaan leey kursigooda iyagoo ku fadhiya waa in la saxo wey mar hadday islaamnimadoodu baaqi tahay waana suu nebigu alayh isalaatu salaam uu inagula dardaarmay iyaguna manhajutaqyiirka waxay ka dhigayaan kursiga lagula loolamo oo doorasho inta xisbiyo siyaasiya la samaysto doorasho la galo kursigii laga qaado marka sidaa yeelan ilaahay wuu fashiliyey oo dowladaha qaarkooda xukunkii iyagu ay heleen halkii hore unbay ka sii miiseen bal waabay kasii dareenba masarna tusaale u qaado masar tusaale u qaado marka ikhwaan muslimiin kursigii u sarreeyey ku fadhiisteen wakadalika suudan sidii xaaladdu ahayd xagga taxkiim shariic waxba kamay bedelino way kasii dareen taasina waxay caddaynaysaa marka horeba kursi doon inay ahaayeen ee sharci doon aanay ahayn qaar odayaashooda waaweyn kamidiina taa waabay tasriixiyeen waxaan markaanu leenahay waa dastuuruna shariica waa shicaar intikhaabiya bay yidhahdeen waa halkudheg aanu doorashada ku gelayno ee maaha arrin aanu doonayno inaanu taxqiijino anu ka gungaadhno haddii aanay tahay suurtoobinna qori bay u qaadanayaan oo xaakimkii inay kursiga xoog kaga qaadaan bay isku dayayaan marka waa inaad fahamto furuuqda noocaasa furuuqda noocaas waa inaad fahamto dadkana waxay uga dhigayaan inay salafiyiintu xukaamta xumaanta ku taageerayaan bal xukaamta cidda ugu nasteexo badan ee mar walba ku baaqaysa sharcigii ilahay in lagu camal falo xukaaman wa shucuuban hum salafiyuun iyaguna markay banaankaa joogaanna shareecadu siheed ugu camal fali maayaan u raaci maayaan bal iyagaa qawaaniin shareecada khilaafsan samaysanaya markay kursiga gaadhaanna shareecadii dhaqan gelin maayaan marka shareecadu waxay ka dhigteen shay shicaar intikhaabiya ama shay oo yunaawiruuna bihi shay ay waxa weeyaan eh, eh, eh, awood ku muujisanayaan ayay ka dhigteen marka waa inaad fahanto furuuqda noocaasa aariiqa salafiyana waa ariiqada wax saxaysa weeye oo laa yuslixu lan yasluxa akhiru hadi uma ila bima salaxa bihi awaluha wixii ay ka yidhaahdeen xasan lbasri iyo eh, taabiciintii joogtay waktigii xajaaj bal adigu akri waxay muujinayaan xajaaj iyo ficilkiisa inay aada u necab yihiin oo maca hada in khuruuj lagu sameeyo oo lala dagaalamana way diidayaan marka labadaas wax la kulmin karo weeye anoo xaakimka ubkiduhu lilah ilahay daraaddi u necab lima khaalafa min sharci اllah oo jecel inuu ilaahay ku bedelo mid shareecada xukuma haddana maca dalika anuu shareecada khilaafi maayo oo xaqdarana ku gaalaysiin maayo hubna u qaadan maayo oo wixii nebigu diiday samayn maayo fasaad iyo dhibaatana dhulka islaamka u horseedi maayo sa xarakiyiinta siyaasiyiinta ay samaynayaan wallahu subxana wa tacala aclam sala allahu cala nabiyina maxamed